بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وعيد من اقتضع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار adakani baabu waciidi man bal shaksi waciidkii ama goodigii weeye loogu goodiyayey iqtadaca goostay xaqa muslimin ruux muslima xaqi xaqaasi ama maal ha noqdo ama wax kale oo dee xuquuqda uu leeyahay ruuxa muslimkii haba noqde biyamiinin dhaar ku qaatay oo ku goostay faajiratin been ah binaari naar loogu goodiyayey waciidkii bay ku tacalluqaya naar adigu oo dee waxaa isaga waciid adag oo naareed baa u soo arooray ruuxa dhaar beena waxaanu lahayn kuba qaadanaya bal taa axaadiistii kusoo aroortay qeybo kaba mid ah ayuu baabkeedii yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna yaحya bnu ayuba وqtaybaة bnu saciidi وعaliي bnu xujri جamيعا عan ismaaعiil bna عan ismaaعiil bni jaعfari qال بن أyuba xadaثna ismaaعiil بnu jaعfarin bal sanadka intiisa dambe intaynaan gaadhin macnaa saddex sheekh oo ah muslim aynu hore usoo aragnay baa ku sugan xadiidka bilowgiisa oo muslim uu ka wada warinayo saddexdoodna dhammaan waxay ka wada wariyeen inaan in badan soo aragno ismaaعiil ibnu jacfar ibn abi kaثيir la idhaha isagiyo walaalkii moxamed ibnu jacfarba way nagu soo noqnoqdaan marka in yar bay ku kala dunaayeen oo yaxya ibnu ayub isagu wuxuu yihi xadaanaa ismaaciil ibnu jacfarin marka qolooyinka kale ama labada kale can ismaaciil ay yidhaaheen oo xadaanaa ama siiqadan waxaa cabiray inay cibaaradiisii tahay yaxya ibnu ayub markaa si uu u yar kala farqiyo si aan muslimba uga soo baranay taas ayuu intan ulaba yimi <coughs> marka qaala ismaaciil ibnu jacfar baa wuxuu yihi akbarana alcalaa wahuwa bnu cabdiraxmaan mولى الxرqة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bal si casharku inoogu socdo midharka hore sanadkun baan yar eegeynaa dee habeenba wixii yar cusub un cibaaradan meecalaagan horeynu isna usoo araragnay lakiin waxaan soo arki jirnay isagoo aabihii kaba warinaya cabdالرحمن بن يعقوب cabdiraxmaanka aabihiina oo abu hurayre kaba wariyo kollay axaadiis oo xoogaayina nuskadaas calaa bnu cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata waabay ku soo aroortay taas waa tii aan soo arki jirnay maanta se sanadkii waa ka duwanyo sheekhyo kale uu leeyahay <coughs> arrintan uu sheekhu yidhi wahuwa bnu cabdiraxmaanna dee marar dhowra ayaynu ama ay kala duwan baan soo aragnay walow dee kollay laga yaaba habeenada qaarkood dad cusubi inay yimaadaan haddaan caawa dib un u yar ishaarno muslim marka la eego sanadka si uu kuba maqlo dee sheekhyada lagagaba maqlay waxay ahaydun akbarana alcalaa can macbad bni kacbin الsulamiyi can akhiihi cabdillaahi saasay ahayd intan wahuwa bnu cabdiraحmaan mawla اxuraqa kumay jirin dee calaana ruuxii aan inba dabaqaadka iyo ruwaadda kala aqoon waxaa dhici karta ishtibaahi inuu yimaado kuyey la garanba waayo markaa muslim si uu u caddeeyo calahani kii uu ahaa ayuu cibaaradan la yimi wa huwa bnu cabdiraxmaan waxaana weeye calahaasi ina cabdiraxmaan ee reer xuraqa mawlahooda ahaa manu in dee banaysan inuu yidhaaho akhbarana acala bnu cabdiraxmaan uu iskaba raaciyo de waana hadal ina cabdiraxmaan inuu yahay run ah laakiin riwaayadiiya siduu ku maqlay kol haddaanay ku jirin wuxuu noqonayaa sheekhyadiisii waxaanu kaba maqlin inuu iyagii u tiiriyo oo been uu sheego awaanase bukhaarina way kaba dhacdaa aimada kalena waa siay laba yimaadaano si maslaxadii caddaynta ruuxan la caddeeye ee la garto ama keyrkii lagaba sooca ay u xasisho arrinkiina aanu noqon waxaana dee aanu maqlin uu soo naqliyu been markaa uu sheegana aanay u dhicin ayay ama wahuwa la yimaadaan ama yacni iyo la yimaadaan san iyadaba soo aragnay <clears throat> alxuraqana waa reer weeye waa ti aynu iyadoo jamacana soo aragnay alxuraqaat bal markii usaamo iyo qisadiisii nin laa ilaaha ila allahu yidhi markuu u arkay inuu isleeyay un dilka kaga baxso oo uu dilay waa ti aynu halkaasi inoogu soo horreysay mawdicna in la yidhaaho reerna la yidhaaho imaka waa reerkii <clears throat> waxaa markaa caawa inagu cusub kolley saddexda dambaba waa cusub yihiin macbud ibnu kacb ibni malik iyo walaalkii cabdillaahi ibnu kacb ibni malik waa laba noo taabiciintii mid ah saxaabigii jaliilka ahaa ee rasuulkii ilaahay shucaradiisii ka mid ahaa ayaa dhalay kacab ibnu malik waana taabiciin waani kala wenyiinoo niman dhowraa jiro ilmo kacab ah ibnu rajabna sharxiisana uu cilasha tirmidi ku leeyahay uu yidhaahaba khaasatan qawaaciddu xagga dambe ka raaciyo uu ku yidhaaho awlaadda ilmo kacab oo dhami waa wada hiqaat walow dee aanay kolley isku wada martabo ahayn laakiin nin daciifi kuma jiro ilmo kacab ibnu malik marka macbadkani waa ninka ugu yar markaa ragga ilmo kacab ibnu malik <clears throat> waa taabicun walaalkiina waa taabici ka weyne lakiin walaalkii waxaaba la yidhaahaa dee barhkood yidhaahaan aragti baa leeyahay macnaha waktigii rasuulka inuu dhasho ru'yo leeyahay waaye barhkood ay sheegtaane waa taabici weynun isna isna waa taabiciintii ka ku xigtay un marka marka la eego macbad ibnu ma kacb ibnu malik صaxiixa bukhaari xadiid keliyu ku leeyahay muslimna saddex xadiid oo kani ka mid yahay ayuu ku leeyahy oo markaa riwaayaadkiisu ma badna walaalkii in cabdالlahi ibnu kacab uu kaba warinayo xadiidkana صaxiixa muslim isna waxoogaa yar buu ka badan yaho li xadiidun aba kuba leeyahy oo kan imaka aan haynaa kaba mid yahay ayuu kuba leeyihiin xaggana akrinta bal asalamiyi sida akriyaysaane dee markaa sawaabkii siintuna way fadxisan tahay waayo haddii asulamiyi la yidhaha reer kale oo reer bani sulaym bay noqonaysaa laamtana way fadxiyaanoo miimtun baa kasrisan asalamiyi waxa weeyaan laamtuna way fadxisan tahay siintuna way fadxisan tahay oo reer baa jira ansaareed oo khasraj kaba mid ah oo kacb ibn malik iyo rag kale dee sida jaabir ibn cabdillaahi iyo raggaasi ay kaba dhasheen oo reer bani salima la yidhaah marka hore magacu laamtu way kasrisan tahay ee markay nisbo noqotay ya-da nisbadu ay gasho ayaa ta'dina way dhacaysaa dee yabaana halkeedii timi ayaa laamta la fadxiyaayo dee kolle waana iska iska baab qiyaas weeye laamta la fadxiyaa qolooyin baa dhici karta inay kasriyaane laakiin luqadee badan maaha taasi oo bal waa taa siintuna waa taa haddii imika in yarun aan taa bedeloon siinta dambe kaba dhigno assulamiyin ah, reer kaloon ansaar ahayna laakiin dadkii jiidaha ku dhow degi jiro reer bani sulaym la idhaaho oo iyaguna badnaayo saxaabo kala duwanna ay kaba yimaadeen ayay noqonaysaa assulamiyi assalamiyina reerkan reer bani salima la idhaaho ayay nisbadu tahay laamtana way fadxisan tahan leeyahay siintana way fadxisan tahay haddii intaas xarakadaasi ay isbededashaha reer kale ay noqonaysaan saxaabigana abi umama isaguna nin inagu soo noqon doono ma aha xadiidkan ayuu صaxiixa muslim ku leeyahay wax kale kuma laha bal kutubtan shanta bukhaarina waxbaba kuma laha waa nin marka axaadiisii صaxaabi ay aada u yar tahay kutubta shanta ana mala xadiis labaad oo abi da-ud iyo soo raacaa jira ee wuxuu ku leeyahayba maba jirto xadiis labaad baa weliba sunanta qaarkood soo raacaya muslimna waa xadiiskan un bal markaa صaxaabigan magaciisa iyas ibnu saclaba ayaa la idhaa alxarisiya waa nisbo barhkood waxay leeyihin reerku waa reer ansaareedo waa ka dhashay oo khasraj ahaa kuwana waxay leeyihiin xilfi buu la lahaaye isagu waa qolooyin nisbadiisa asalkii waa albalawiyi in la yidhaaho markaa iyas ibnu saclaba ama dee barhkood iyas ibnu cabdillahi ibnu saclaba way idhaaheen saclabat ibnu cabdillahi magaciisa lagu sheegayo bal adigu kuyadiisa baa loo yaqaanaa kaa weeye saxaabi kalaa jira oo kunyada loo ka mashhuursan oo abu umamata suday ibnu cajlan kollay ninka markaas la yidhaah baa jiro isaga axaadiid ka badan intaa laho kitaabka waan ku arki doono magaciisa keliyaha suday ibnu cajlan abu umama markaasi waa saxaabi kale bal saxaabigan xadiidkan buu leeyahay isaguna oo markaa kollay saddexooda isku xigaaba axaadiista kitaabku e waa yartoo midna waa taa nidhi waa saddex midna waa lix kana waaba xadiidka keliya bal isaga wuxuu kaga duwanya kutubta usuusha aan bukhaarina kuma sugna xadiis labaad baa u sunantana soo raaci kara weliba sunanta qeyb kaba mida un <clears throat> wuxuu ihi saxaabigaasi ana rasuula <clears throat> الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi man iqtadaca ruuxa goosta goosta xaqa mri'in shaksi muslima muslimin muslima xaqii goosta kale iqtidaaca imaka mubaalaq ahaan baa looga cabire siduu qurduba yidhaaho sharxiisa uu kitaabka ku leeyahay maqsuudku waa qaadasho un uu qaato weeye oo de man linafsihi oo kol haddii dee uu qaatay ruuxii maaligiisa ahaa waa ka gooye wixii oo waa ka reebay be man iqtadaca ninka goosta ee qaata xaqa mri'in shaksi xaqii shaksigaasoo muslimin muslima biyamiinihi dhaartiisa ku goosta oo dhaar beenuu dhaartay markaasuu dhaartii xaqaanu lahaynoo ruux muslimin leeyahay kuba qaatay faqad awjaba allahu lahu naara ilaahay wuxuu u waajibiyey ruuxaa naar buu u waajibiyey waxaramha waa xarimay caleyhi korkiisa aljannata jannada waa ka xarimay oo ruuxaa isagu dhaar beena waxaanu lahayn ku qaata ilaahay subxaanah watacaala waa waciidkii naareed uu inoo sheegayo tarjamade naar buu ruuxa u waajibiyey ruuxaasi naar buu mutay weeye ilaahay jannada waa ka xarimay hadduu dee banaysanayo oo waxaan xalaalba kaba dhiganayo waaba dee ku gaaloobayaayo haddaanu dee waxa weeye dib uga toobadkeenin asal ahaan banaar baa u waajibi jannana xaaraan bay si guud kaba noqon haddii laakiin waxa weeye dee aanu banaysanahayn oo xaaraamnimo isagoo arka haddana ficilkan xun la yimaado horta waa dembi aad iyo aada u weyn oo kabiiro aho ee shaygii bal maalan imaka ruuxii mubdilka ahaabaa wuxuu u muuqanayaa inuu kii xaqa lahaa yahay kol hadduu dhaartan beerta ha dhaarto ruuxii xaqa lahaana wuxuu u muuqanayaa mid baadil iyo wax been wax ku doonaya inuu yahay dulmi wax ku doonaya inuu yahay buubn markaasna talabaadna de ciddii dacwadani ay hortaalee qudaad iyo wixiina inay waxa weeyaan de waxaan xaq ahayn xukumaan baabay dee tani ay ku xambaaraysaayo oy wax dadna in lagu banaysto tan oo adigu dembi aada u weyn weeye bal marka haddaanu banaysanin kolley waa waciidkii soo mari jirnay waciidadii kale soo mari jirnay ayuu noqon oo de waxa weeyaan haddii aan ama ka toobadkeenin amaan si kale looga dhaafin kolley jazihiisa iyo waxa uu mudanayaa taa weeye taxriimka jannada markaa wuxuu noqonayaa markaa dadkaa faa'iizinta ay gelayaan asal ahaan waa ruux ka qadayo ka gelay aan gelahayn adigu taxta mashu haddii aan istixlaal jirin adu kuba sugnaanin faqaala lahu rajulu rasuulki ilaahay baa waxaa nin ku yidhi wain kaana haba ahaado macnaha almuqtada waxaan la goostay oo waxa weeyaan la qaatay dhaartan beenta lagu qaatay shay-an shay yasiiran wax yar haba ahaado yaa rasuul miyaa naartan loo waajibinayaa ruuxan waxuu haba yaraado waxaan dee qiimo sidaasa lahayn haba noqde qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh <clears throat> wain qadiiban min araakin min araakin kolley kaana iyo ismigeedii baa wada xadfan khabarkeediina waa yaallaa waana in kolley walow dee ay dhacdo kaana iyadiyo ismigeeda inta la gooyo khabarkeedana la gooyo markay in ama low ay dasan oo kale in ama low oo kale dabadood dhacdona aad baabay isagaba badan tahay oo sidaa ibnu malik lahaa wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wa bacda in walow kasiira dashtahar oo macnaa kaadadu sheegaya way xadfaan khabarkana way daayaan waa luqada carbeed way ku timaadaa buu leeyahy waliba markay in iyo low ay arrintu tahayna arrinkaasi waa badan yahay waa shay shuhuroobay oo kaloo waa intii iyo lowdii marka muxuu noqonayaa waa in kaana haba ahaado waxa weeyaan waxaa la goostay waxaa ma'kuudka ihi qadiiban laan haba noqdo min araakin geed caday ah oo wax weynba yaanu noqon qadiibku waa lagusnal dee markaa ama waa laanta lasoo gooyo taas baa la idhaa geedkan araakaynu garanayna ama geed cadaygaa ah, bal markaa laantaasa ah haba noqoto cuud yaroo caday haba noqote kol hadduu xaq dad leeyahay uu ku qaato taas dhaartiisa beentaa ku goosto waciidka aad iyo aad u weyn baa isagii dee waxa weeyaan u yaala ama naar baa uwaajibaysa وxadثna abubكر بن abي شhaybة واسحاq بن ibrahيm وxاrun بن cabdاللahi جamيعا عن abي usamة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أbا أمامة الحاrثي حدثه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waa bimilihi xadiidkii imaka aan ka soo baxnay mid laba mid oo laftigiisii leh ee sanadkii unbaa ko isbedelay imikana saddex kaloo sheekhyadii muslima ayaa meesha uu kasoo wada naqliyay weliba waa saddex wada aan saddexdii hore ahayn laba ahaan abubakr iyo isxaaq ibnu ibrahim waa inaguba badan yihiin oo horeynu in badan usoo aragnay waana laba imaam san sooba aragnay ninka saddexaad harun ibnu cabdillaahi alxamaal abu muusa waa nin isaguna xaafid ahaa <coughs> hiqo ahaa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay ahaa oo de waxa weeya waa nin caalimo adugu xaafid ahaa hiqo ahaa kolley dee harun ibnu cabdillaahi alxamaal laqabkaasna in badan buu kuba yimaadaa ay bacd alculamaana xamaalkan yidhaaheen <coughs> waaba markii hore bazaas bu ahama nin dhar iibiyo markii dambe intuu taa zaahidnimo iyo waxa ugaba tegay buu wax iska qaadi jiray so haddana halkaa ugalaba soo baxo kifaayadiisa xamaal buu noqdayo waa nin caalimo xaafid ah bal markaa abi usaman axmed ibn usama iyo horeynu usoo aragnay markaas maxamed ibnu kacabkana nimankii horey walaalayiin oo waa nin ina kacb ibnu malik ah kollay ninkaa hore macbadna waa kaba wen yahay isaguna axaadiistiisu aad bay kitaabkan waa nin siqa abaa in marka xaafid la eega ra'yigiisa sidaas uu qabo ee muslim isaguna xadiidkan unbuu ku leeyahy walaalihiiba ay warinayeen xadiis labaad kitaabka muslim kumaba laha waxaana u xaafid sheegaa ama dee moxamed ibnu kacab kalena inuu jiro isaga kaba weynaayo laba idhaa waktigii rasuulka u dhashay laakiin oo saxaabi markaa noqonaya laakiin waxaabay yidhaahaan dee xayaatadii rasuulkaba kaasi uu dhintay saasay yidhaahaan kani markaasoo nin kaleo walaalayiin oo magaca ay wadaagsadeenna waa jira lakin riwaaye uu inoo leeyay maba jirto inta kale xadiidku waa caadigii une waxaa inoogaba sugan markii hore can cabdillahi bni kacbin can abi umamatay hayde imika yuxadiu an ana aba umamata xadaahu taxdiis baa kuba sugan aba umama inuu toosugaba maqlay ayaa inoogaba sugan waliba alxarisiyana nisbadana way raacdeen hore usoo yar sheegay waa reer reer bani markaa inay nisbadani waa reer ansaareed oo khasrajahe barhkood ayay yidhaahaanba waa xulafun buu la ahaaye isagu ansaar ama reerkan kaba dhalane reer beni beri ama albarawiya ayaabay nisbadiisu tahay ba bacd alculamaa kolley qowlkoodu yahay in xadiiskuna waaba kii hore kolley axaadiis kalena way noo soo otaa qolooyin kale warinayeen oo de bal waxoogaa fawaaidooda marka dambe yar wada eegi doonaa waxadasana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiicun وxadثna بن نmayr qال xadثna abو معaaوiyةa ووkiع xا وxadثna اسحاq بن إبراهيم الحنظلي واللفظ lah qال أخبرna وkiع qال xadثna الأعمش عن أbي وائل عن عبد اللahi عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال أنه qال nin iyada cusub iyo aslahaan maba jirte lakin de marka kol ba laga yaabaa ruuxa magaciisii loo dhamayn inuu kaba qarsoome bal iبn nmayrkani waa mحamed iبn cabdالlahi iبn nmayr aabihii maaha cabdالlahi iبn nmayr waayo aabihii sheekh uma mslim uma ahe waa sheeka sheekiisa ayuu noqonaya waxay ku kala duwan yihiin abubakr iبn abi shaybana wakiicun bu xadiidka ka wariyey iبn nmayr ama mحamed iبn cabdالlahi iبn nmayrna abu mucaawiya wakiic waana xadiis keliyona laba sheekh buu isagu leeyahay labadooduna hadhow isku sheekh bay noqon haddana wuxuu dib ugu laabmay mslim xadan isxaaq ibn ibrahim alxandali maanta nisbadan soo kororn waa reer reer tamiima waa imaamkii ina rahaweyhun marka wuxuu inoo faa'iideeyeyna lafdiga inoo soo socda isxaaq ibnu ibrahim baa leh ama abubakr ibn abi shayba iyo ibnu numayr macno ahaan bay iyagu xadiiska ula wadaagsadeena lafdiga uu soo naqlin doonaa waa lafdigii ibnu rahawey marka muxuu yihi isaguna isaga abu mucaawiya sanadkiisa kuma sugne akbarana wakiicun qaala xadaana acmashu can abi wailin acmash wuxuu ka warinaya abi wail acmashna de waa imaam aan garanayno sulayman ibnu mihran waa taabici taabici kaleu ka warinaya aada ugaba weyn oo dee mukhadramo isagu abi wail horeynu usoo aragnay lakiin magaciisa shaqiiq ibnu salama la yidhaah kunyadiisan bu aada mashhuur ugu yahay cabdillahina waa cabdillahi ibn mascuud waayo sanadku waa sanad reer kufa a weeye waa reer kufa can rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam qala anahu qaal wuxuu rasuulka ilaahay yidhi man xalafa ruuxa dhaarta calaa yamiina sabrin dhaar la laasimiyey oo dee dhaar baa dacwaa meeshii taala bayino iyo waa la waayey ciddii kale isaga wax u sheeganaysay markaa dhaar ruuxii la laasimiyey lagu qasbay oo laasimtay ayuu isagii kuba dhaartay calaa yamiini sabrin waana isu idaafaysan yihiin kollay horena waxaan filayaa inaan usoo aragnay kelimadan iyo aan usoo aragnay <clears throat> yamiinu sabrin marka macnuhu waxa weeyaan waa dhaar isaga laasimtay lagu qasbayo weeyaan oo dee meeshii dacwa taala isagii waaba muddo calehigii wax loo sheeganayey mudacigii wax bayina iyo wax caddayna muu helin markaa meesha waxaa imanaysana waa ruuxii muddo caleyga inuu dhaarto haddaba ruuxa sidaas dhaartaas baa yamiinu sabrin la yidhaha waa dhaartan alati talzamu shaks wayujbaru calayha ruuxa laazimaysa ee laguma qasbayo taaba weeye lafdiga sabrina bacna alxabsi weeyaano waa loo joojiyey dee inuu dhaarto wey ruuxa kuba dhaarta taasoo oo yaqtadicu biha uu ku goosanayo maala mri'in shaksi maalkii muslimin muslim ah huwa isaguna fiihaa dhaarta afigeeda faajirun ay kaadibun weeye been uu ku sheegayo isagoo waliba garanayo waxaan u badheedhayo xusuusan laqiya allahi ilaahay buu la kulmayaa maalinta qiyaamaha walxaal huwa ilaahay calayhi korkiisa qadbaanu uu cadhaysan yahay ayuu la kulmi qaala abu waacil baa wuxuu yidhi fadakala alashcaf ibnu qaysin malaa majliskii baa waxaa yimi alashcaf ibnu qays saxaabigaa la odhanayay waa saxaabi reer kinda ah waktigii rasuulka waa islaamay waana laba kulmay adigu de waa saxaabi rasuulka ilahi asxaabtiisi ka mida ah. walow markii dambe rasuulku wafaaday dadkii dee bal matalan kolay riddadu asiitay ahaa si haddana soo noqoyo dee dib baa islaamkiisu u fiicnaado uu soo islaamay isaga ayaa yimi oo faqaala wuxuu yidhi ma yuxadisukum muxuu idinku waramayaa abu cabdiraxmaani abu cabdiraxmaan xadiiska uu idin sheegay muxuu yahay ama uu idinku waramaya abu cabdiraxmaanna waa kunyadii cabdillahi ibni mascuud qaalo waxay yidhahdeen markaa dadkii asxaabtii ibnu mascuud ahaa xadiiskiisan maqlay qaalo kada wa kada xadiiskii bay u sheegeen oo xadiiskii bay aqriyeen o yidhah xadiiskaas buu noo sheegay qaala wuxuu uhi markaas waxaa odhanaya alashcat ibnu qays ashcadkuna waa la qabnime camr bn de macdi kari magaciisa ay yidhaaheen waa la odhanaya sadaqa abu cabdiraxmaani abu cabdiraxmaan run buu sheegayo fiya aniga sababtay bay nazalat aayaddan dee xadiidka way inoo raaci doontaa marka dambe oo xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaatkiisa in aladiina yashtaruuna bicahd illahi wa imaanihim hamanan qaliilan aayaddaaba weeye aniga ayay iyo dee waxa weye ni aan saysanay ayaabay nagu soo degtay oo wuxuu hi waa kan si u sheegayo kaana waxaa beynii aniga dhexdaya wa beyna rajuli nin kale dhexdood ardon dhul baa ahayd bilyaman yaman waa reer yamaneede dhul baanu halkaa naga dhexaysay ama aan iskuba haysanay oo waa dhul buu isagu lahaa ninkan baa iga haysta isagaana mudaci ahaa fakhaasamtu ila nabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa anagoo doodaynaanu isulaba nimay oo waxaan dacwadii iyo doodii usoo kor yeelay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi hal laka ma kuu sugnaatay ashcatow bayinatun wax caddayn ah markhaati ma haysataa dee caddaynaya dhulkan inuu dhulkaagi yahay ninka kaleana gacanta ku hayay faqultu waxaan ihi laa may qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh fayamiinuhu macnaha dee waxa weeye dhaartiisa ama dee waxa weeye dee falxukm ama fama yuhbit اlxukma xukmiga waxa sugaya iyo waxa dee maanta halkan madluubka noqonaya yamiinuhu dhaartiisa weeye kol haddaan adigu bayinahaysan isaga dhaartiisa ayay noqonaysaa tii xukumku kuba dhacayay dacwada goyneysay qultu waxaan yihi rasuulka ilaahay buu ku odhanaya idan yaxrifu haddii arrinku kaa yahay oo arrintu ay noqoto dhaar ay noqoto ninkani wuu dhaaran oo nin dhaar ka joogsanaya maba aha taas buu leeyahay kollaynayn malaa xadiidka san way kusoo dabdiyeen yaxrifu in la damiyo ama la rafciyo oo fadi dee saasoo waa tan calaamo dambay ii leedahay walow bal matalan calaamo nasbana ayba muuqato barhkoodna malaa soo naqliye idan yaxlifa in la yidhaaho horta markaan eegno idantu waa tii dee nawaasibta ficilka mudaaric ahayd kolleyna shuruudeedii bal matalan maanta way dhan tahayba oo shuruuddeediyo way dhan tahay hadal bilowgii bay dhacday ficilkii waa ficil de waa macna mustaqbal weeye waanay la socotaayo wax kala dhex maray maba jirto markaa kolley waxay keenaysay bal taasi qaacidadu keenaysay idan yaxlifa in la yidhaaho oo la nasbiyo Eh, laakiin iyadoo dee xaaladu ay tahay oo shuruudda buuxdo nuxadda qaarkood waxay soo naqliyaan in laba ihmaaliyo markaa laba rafciyo imaam nawowine kolle halkan aimadii luqada aimadii ama naxwada kolley ibnu khuruf nin la yidhaaho ayuu halkan kaba soo naqlinaya rafcadeeda ayuu kaba soo naqlinaya lakiin bal haddii la rafciyo waxaan leenahay waa iyadoo la ihmaaliyey shuruuddeedasi lagu nasbin lahaa way buuxdaa xagga marka la ego kitaabada ee barhkood marka la ihmaalinayay nuunta qoraan marka kale ama way kala yar farqiyaane lakin waxaan leeyahy hadii nuunta laba daayo la tanwiiniyo aliftii la qorana dee wixii waxba isma bedelayaan faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi macnaa ninkuu ku sheegaya nin dee dhaar ka waabsanayo inaanu ahayn ee wixii uu been iskaba dhaaran markaasaa rasuulka ilaahay wuxu uhi cinda dalika markaa agtii markuu saa yidhi ashcad ama aan saa idhi man xalafa ruuxa dhaarta waana xadiidkii uu ibnu mascuud u sheegayay iyaga calaya waa sababtii xadiiskaba ayuu caddeeyey markaa ashcasna calaa yamiini sabrin dhaar sabri dhaar ruuxa waxa weeyaan la laazimiyey dhaar san oo kale kusoo jihaysatay oo dee meeshii loo baahday oo dee si xukumkii iyo wixii dacwadii loo qaaday isagii ay noqotay mid isaga xaggiisa laguma qasbayo ama la laaziminayo kuba dhaarta taasoo yaqtadicu biha ku goosanayo maala mri'in ruux maalkii muslimin muslima oo huwa isaguna fiihaa dhaartaa fiigeeda faajirun macnaa waa kadib nin faajira uu ku yahayna hadduu run sheegayo ma uu been ku sheegayo isagoo dee u cambiyey laqiya allahi ilaahay buu la kulmayaa walxaal waa calayhi gadbaanu isagoo uba cadhaysan fanaزlat waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahd اllahi wa iimaanihim samana qaliila aayaddan baa soo degtay oo kuwa iyagu iibsanaya dhaafsanaya ku bedelanaya cahdigii ilaahay iyo dhaarahoodii addunyo yar iyo wax yar oo qaliilah ee ilaahay subxaanaه watacaala lama hadlayo xaggooda ma eegayo cadaabna kama dahirayo de cadaab darana way leeyihin aayadda sidii tatimadeedu ahayd ilى akhir اaaya weli xadiidkii ama riwaayaadkii xadiidkan ashcas ibn qays iyo cabdillah ibn mascuud xadiidkiisani waa inoo socdaa oo waxa weeya xadaثana isxaaq ibn ibrahim qaala akbarana jariir can mansuri can abi wailin can cabdillaahi waa raggii adigu sanadka aynu kuba soo aragnay qeyb kaba mida kuwa kalena horun baan usoo aragnay jariir ibn cabdilxamid iyo mansuur ibn اlmuctamir qaala cabdالlah ibn mascuud ba wuxu uhi man xalafa calى yamiini taasoo yastaxiqu biha uu ku mudanayo maalin oo markuu dhaarto ku qaadanaya maal huwa isaguna fiihaa dhaartaa faajirun mid been ku sheegayo uyo faajir uu yahay laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan uma dakara wuxuu sheegay waa markaa mansuur waayo isaga acmash maanta halkiisii jooga mila xadiii xadiis naxwa xadiisil acmashi acmash xadiidkiisa intii kale ee de waa ashcas iyo markuu asxaabtii ibn mascuud weydiiyey hadaladii ashcas iyo intii oo kale ama wax laba mid oo dee taas la macnaa ayuu markii dambena mansuur waxa weeyaan sheegay غayr anahu qaala wuxuu yihi halkaa way ka ahayd riwaayada hore ee marka acmash riwaayadis kaana baynii wa bayna rajuli ardu biاlymn halkaas ay waa bedelkeedii kaanat bayni waxaa aniga dhexdayda ahayd iyo wa bayna rajuli nin kale dhexdood khusuumatun dood iyo aanu isku haysanay fii bi'rin ceel oo halkii ardin ahayd ayay bi'rin riwaayadan dhacday faاkhtasamna ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam halkii lafdiga ahayd fakhaasamtu ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam ayaa faاkhtasamna waa intay dhulkiis kalaba yimaadeen bay isula yimaadeen rasuulkii ilaahay iyagoo arrintii iskuba haysta dacwadoodii soo kor yeerayoo doodaya faqaala markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh shaahidaka u yamin waa halkii dee ahayd alaka hal laka bayina waa bayinadii waxa weeye markii ay u dhegaystay labadoodiiba waxay isku sheeganayeenna ay ahayd nina uu saaxib alyad yaho ninkii gacanta wixii ku hayay u yahay ayaa wuxuu uhi rasuulkii ilaahay shaahidaaka macnaa laka waxaa kuu sugnaaday oo de waxa weeyaan xaqaaga sugi kara shaahidaaka ama maa yashhadu bihi shaahidaaka labadaada markhaati wixii ay caddeeyaan ay meesha ku ay dee kuu furaan ayuun yeelanaysaa ow amase yamiino amase dhaartiisa labadaa midun weeye oo waxa weeye dacwadii markuu dhegaystay ayuu weydiiyey bayine inuu leeyahay waxaanu u sheegay laba markhaati hadduu laba yimaado u caddeeyo ceelkan isagu inuu lahaa ama dhulkan lahaa dee waa loogu xukumi xataa ruuxii kale gacantiisa kuba sugnaaday kol hadduu bayine la yimaado la aqbalo haddaan bayinadaasi jirin dee meesha waxay imanaysa inuu kuu dhaarto kol hadduu dhaartayna wixii isagaa yeelan adiguna dee banaankaas banaankaad ka mari taaba weeye welina uu inoo socdaa xadiiska duruqdiisii وxadثna بن abي cmر الmakiy qala xadaثna سfyaan عن جامع بن أbي راشhد وعبدالملك بن أعyن سمعa شhقيق بن سلمة يقول bal abu wail baynu soo ararkaynay waa kan magaciisa imaka shaqiiq ibnu salama ee ninkan weeye kollay dee inay isla dootaan oo wixii dabdisan aad bay muhim u tahay ibn abi cumarna horeynu usoo aragnay marar kala duwan ee waxaanan soo sheegnay inu moxamed ibn yaxya ibn abi cumar abi cumarkani awowbaabu noqonaya almaki waxaanan hore usoo ogaanay kol haddii ibn abi cumar ninku yahay sufyaanka ka dambeeya waa sufyaan ibnu cuyeyne sufyaan thawri ismay arag wax kama warin markaa sufyaanka iyo ibnu abi cumar wax ka warinaya waa sufyaan ibnu cuyeyne taasna hore aynu usoo sheegnayba waana umuuro kolley aan ku celcelinayna si aa u damdisaan jaamic ibn abi rashidna waa nin sikaaru taabiciin kamida waa nin hiqa ah ninkan kale la socdaana kolley waa dadkii sikaaru taabiciin la mucaasarooday cabdilmelik ibn acyan cabdilmelik ibn acyan xadiiska way wada warinayaan marka ninkan cabdilmalik ibn abicaya ba xagga riwaayada waaba tan maqbuulka uu yahay lakiin xaggan kale lagu sheegay rafdi ama tashayuca inuu kuba xeel dheeraa isagii niman ay walaal ahaayeen ba muslim iyo bukhaari halkan oo kale ama xadiiskan unbuu ku leeyahy isagoo maqruuna maaha keligii may kamay warin waa ninkaa kale siqada ayuu ka laran yahay ama la socdaa weeyaan waxa weeya waa mutaabaca markaa la odhanaya maaha xadiis ay toos uga wariyeen eh, mutaabac ahaan bay uga wariyeen walow dee tashayucu markaa aanu sida kale ruuxu uu dabdi iyo siqanimo leeyahay arrinkuna aanu rafci xaggii gaadhsiisnayn ee bal masalan taas ay tahay in badan taabiciintii atbaacdooda waa kuba badnaa noocaasi o dee kitaabkana way ku sugan yihiin akar min waaxid ama rag tacaduday baa kaba sugan oo kol hadduu saadiqa lahja yahay riwaayadiisana uu dabdinayo taasi wax cilo xadiidkii kuma keenayso waxa weya lakin bal waxaan leenahay maanta waa maqrun oo ninkan unbuu la socdaa meel kalena kitaabkaba bukhaari iyo waa isla mid maanta iyag bu muslim halkan meel kale kuma laha marka shaqiiq ibnu salama abu wail ba yihi yaqul ayuu maqleen labadoodu isagoo leh samictu bna mascuudin yaqulu waa markii horena cabdillahi waa tii ay ahayd lafdigu waa kan yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalama yaqulu man xalafa calى mali imri'in muslimi bigayri xaqih waa gardaro iyo dee isagoo xaqdarro doonaya ku qaato ayuu dhaartay laqiya allah wahuwa calayhi qadbaan qaala cabdullahi wuxuu yihi uma qara'a calayna rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa nagu dul aqriyey mistaaqahu waa wixii waafaqsanaa xadiidkan u rumaynayey shaahidka u ahaa ee min kitaab ilah waa muwaafiqu wixii waafaqsanaa macnaa xadiidkan ah ruux hadduu dhaar beena dhaarto in ilaahay subxaanaه watacaala isagoo u cadhaysan uu la kulmayo bal shaahid wixii qur'aanka ugaba noqonayey ama waafaqayey rumaynaya xadiidkan ayaa rasuulku nagu dul aqriyay oo min kitaab illahi o in aladina yashtaruuna bicahd illahi waaymaanihim hamanan qaliila de waa taasoo inaan ilaahay la hadlahayn xaggooda eegahayn oo waxa weeyaan aanu cadaabna kaba dahirahayn ama dembi kaba dahirahayn waa cadhadii iyo taas taasuu nagu aqriyay korka yaga ilى akhir اaaya laba riwaaya inoo dambayso xadiidka ma adigu kolley waa xadiidkan duruqdiisii baan filaya ama waa qiso adigu laba mid a ayaan odhan karnaa horta aan iska wada dhamayno xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بن abi shaybata وhanaad بن الsariy وabu cاaصim الxanafiy wlafd lqtaybata afar sheekh weeye kolley labada hore waan garanaynaa hanaad ibnu sarina waa imaam kolley kutub ina soo gaadhay oo kitaab zuhdi oo ina soo gaadhayba waa leeyahay oo maanta madbacaysan waa nin caabidna ahaa caalimna ahaa kole dadkii atbaacu taabiciintai laba kulmayna ahaa raggan isku wakti ahaayeen xadiidka ayay siman yihiin ninkan kalena axmed ibnu jawaas baa la yidhaahayo isaguna waa nin hiqa ah oo deedkan dabaqada nun ahaay walafdu liqutaybata lafdiga waxaa le qutayba ujeedadu lafdigan inoo soo socda qutaybat ibnu saciid ayaa laftigiisi ayina lakiin qaalu waxay dhahan kuwa kalena inay macnahi la leeyihiin xadahanaa abulaxwasi عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أنه قال bal waa imika صaxaabi kalea xadiidkii warinaya lakiin qisada qisada laba mid ah oo de waxa weeyaan qiso labaad oo aada ugu dhow haddaana tii horeba ahaan abulaxwasna salaam ibnu sulaym horeynu usoo aragnay kolley marnay isaga iyo rag kalena waan soo kala saarnay simakanna simak ibnu xarbi baa la idhaah nin sgaaru taabiciin kaba mid a ah. riwaayadiisa ama dee cikrima uu kaba wariyaa la yidhaha idira baa kuba sugan calqamat bn wail can abihi abi oo saxaabigii jaliilkaa wail ibn xujrin isaguna waa taabici waxaana jirta oo dhacday taqriibu de haysata haddee cid idinka idinka mid ay ah haysato taqriibu tahdiib xaaf ibnu xajar waxaa kuba sugan calqama aabihi wax kamuu maqlin taas baa kuba sugan waa taqriib taadiib bay kuba sugan tahay xaafid ibn xajar hadday daacidi idinka haysata ay kuba jirto kolleyna waa hadal uu lahaa yaxya bnu maciin lahaa kitaabkana xadiidkan mooye axaadiis kaleba way noogu dambaysaa oo dee uu calqama aabihii kaba warinayo haddii taa la yidhaahna waxay noqonaysaa inuu bal masalan axaadiisan dee saxiixa muslim kuba sugan ee calqama aabihii ka warinaya inqidac ku sugan yahay laakiin kolley ibnu maciin baa hadalkaasi yidhi waana qowl de marjuuxa ama de waxay noqonaysa qowl sawaaba maaha calqama aabihi waa ka maqlay si aimada kalaba suge bal de inagoon meel dheer tegin walow de meel dambe ay kuba iman baan filaya meel dambe oo kitaabka bartamihiisa ay kuba iman doonto isagoo aabihii lahwaan ka maqlay ayaaba kitaabka dhexdiisa inooguma sugan ee hadalkaa xaafid ibnu xajar kitaabkiisaa kusugan taqriib taadiib waana hadal yaxya ibnu macin yihi kollay sawaab ma aha ee calqama aabihii waa kaba maqlay taas weeye calqamata can abihi qaala jaءa rajulu nin baa yimi min xadramowta reer xadramowd ah iyo wa rajulu nin min kindata reer kindaa ila nabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay uba yimi faqaala alxadramiyu ninkii xadramiga ba wuxu uhi xadrami horta dee xadramowt waa tan magaalaba imaka macruufa oo dee markaa yemantii koonfureed qeybtii ahayd ba ama yeman kaba mida ay jirto xadramowt magaalo kolley macruuf iyo gobol mandiqo macruufa bal matala waxaana iska jirta dee magaalada beldadana magacan waa lalahaa qabiilo yeman iyadna degi jirto laga yaabaa inay dee marka hore malaa degaankoodu meeshaayo iyagana reer xadramowt la odhanayena way jireen halkan waa suurtagal ninka nisbadu inay tahay beledka uun saa daraaddeed aanu xadiidkii horeba aan kala mid dhigno waayo ashcat ibnu qays iyo nin kaleo dee adigu khaasatan reerkoodaasa riwaayaadka bukhaari inooguba sugan bal ay ilmadeer ahaayeen meelo qaarkood yahuudi buu ahaa haba dhacdee laakiin dee yeman baa la ogaa saybnu isxaaqba basiiradiisa inoogu soo naqliyo markii xabasho lagaba saaray yuusuf dunuwas dad kala duwan oo reer yamaneeda yahuudiyada galay oo taas markii xabasho la saaray oo dee markii dee asxaab اlkhduud ba hortood lagu gubay markaasin khaasatan najran iyo nimanka la gubay iyo dadka dabka lagu tuuraya nasaare ayay ahaayeen ayay ahaayeen bal matalan markaa isma dee kalama hor imaneyso iyadoo riwaayadka saxiixa inoogu sugan barhkooda in adeerkay uu lahaa barhna uu lahaa waa nin yahuudiya uu lahaa waxa weeyaan waa xagga diyaana ahaan inuu taa u ahaaye lakiin reerkiibu kaba mid ah hadda waxaan leeyahay ashcat ibnu qayse waa nin reer kinda-ah halkana waxaa inooguma sugan labada nin ee ishaystay oo dacwadu ay kama dhexaysay ninka wax sheeganayey inuu ninka reer xadramowt uu ahaa ninka kalena reer kinda uu ahaa haddii bal xadramowt qabiiladii aan ka dhigno xadramowt iyo kinda labay kala ahaayeen lakiin haddaan xadramowt degaankii kaba dhigno dee waxaaba dhici karta xadiidkii horen inuu ahaayo de bal matalan markaa nisbadu ay noqotay u nisbadii makaanka lakin ninku isna reer kinda unuu yahay taasna waa muxtamil ee inay laba waqaco kala yihiinna waa suurtagal meesha haddaba warajul min xadramowta warajul min kindata ila nabiyi salى الlahu عalيه wasalam faqaala alxadramiyu ninkii xadramiyu aha kaa hore riwaayada ashcas bay ahayd ashcas baa wax sheeganaye ina hada ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow ina hada ninkani kad qalabani waa iga qaalib noqday calىa ardin dhul li aniga ii sugnayd dhul aan lahaayo kanat liabi aabahay anigu aan ka dhaxlo aabahay lahaa ayuu iga qaalib noqdo dee gacantiisa ku jiro igaba qaaday taas buu yihi faqaala lkindiyu ninkii reer kindana wuxuu yihi hiya ardi dhulkaygii weeye tan dhulkan uu leeyahay waan leeyahay anigaa le waa dhulkaygii fii yadi gacantaydaana kuba sugantay asracuhaa waan beertaa laysa lahu isagana uma sugnaanin fiiha ardada iyo dhulkaa xaq wax xaquu ku leeyahy mama jirto anigaa iskale anaana beertaa wax xaqana kuma laha iyo ninkii reer kindana yidhi markaasaa faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ilxadramiyi ninkii reer xadra xadramowt ba wuxuu ku yidhi araka bayinatun wax caddayna miyaad haysataa inaad dhulkan adigu aad leedahay oo dee aabbahaa lahaayood adigu kaba dhaxashay de mala waxa weeyaan marka waa dhulkii unbu weydiinayaa inuu bayino uhaysto dhulkan aabbaha maadaa dhaxlaya cid kale ma kula leediya rasuulka ilaahay mu weydiino mala ma waxa weeyaan dee tan waaba iska ogo ama waa ogaayo de si kalunbu kuma ogaaday ama waxaaba wey horta dee bal wuxuu sugayo wax bayina oo arrintan u caddayso taasay deeta dabadeed iman lahayd in dee irsigii bal inu isagu leeyahay in kalena ama cidka kale leelaya la hubsadeen alaka bayinatun qaala la bu me bayina ma haysto qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahi falaka yamiinu haddaba kol adigu bayina haysan dhaartiisa un baad leedahay hadduu dhaarto waxa weeya waxba kuma yeelanaysid qaala wuxuu ihi markaa ninkii reer xadramowta maalxadrami yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow ina rajula ninku faajirun waa nin faajirah nin kaadibah nin khaainaba weeye faajir markay dacwo noqotay iyo waxyaalahaasna ruuxii mudacigaha hadduu kan kale wax sheeganaya hadal la yidhi yidhaaho kollay dacwadan baa keenaysa in waxyaalaha an dee bal mثalا layska dhaafo waa faajir bu yihi ninkanio laa yubaali uma aba yeelayo dan kama gelayo calىa ma xalafa aleyh wixii korkiisa ku dhaarto ama xaq dee been iyo been iyo markaa runba waa iskaga dhaartaa walaysa mana ahaanin yatawaracu ninka xalaal meeranaya min shayin shay nin iska dhowraya waxyaalahaasa ma aha u iska dhaaran faqaala rasuulka ilaahay ba wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh rasuulka ilaahay ba wuxuu uhi laysa laka adiga kuma sugnaanin minhu isaga xaggii ilaa dalika wax kale kuma lihid dhaartaasumaad ku leedahay hadduu faajir yahayna dee adigu dhaar hadduu dhaarto waa laga aqbalaya xukumkii taasun baaba ku sugnaanaya fandalaqa ninkii baa tegey kale adigu waa dee kacay liyaxlifa sida lafdiga dambe inoogu dambeeya si uu dhaarto faqaala rasuulu llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu uhi lama adbara markuu daba jeediyey isrogay malaa si usoo dhaarto ama meel uguba dhaarto ama adaatu istiftaax weeye ama hooya ila in xalafa hadduu dhaarto calaa maalihi waa xoolaha ninkan hadduu kuba dhaarto iyo kulow si uu cuno dulman gardarro uguba cuno oo uu xaqdarro ugu qaato layalqayana allaha ilaahay buu la kulmi walxaal huwa ilaahay canhu isaga xaggii mucridun uu ka jeedo oo xaggiisa dee aanu eegahaynba ka jeedsanayo dee waa cadhadii u cadhaysnaabeen وxadثnي زهير بن حرب وإسحاq بن إبراهيم جميعا عن أbي الوليد qال زهير معنaa زهير بن حرب أbو khaysمة iyo إسحاq بن إبراهيم baa labadoodaba أبوالوليد bay xadيiثka ka warinayaan waa nin kunyadiisan iyo نisbadiisa mashهوurka oo caalim aha ثقة أبوالوليد الطyالسي markaa lakiin lafdigooda kala dunaayo qاla زهير xadaثna هiشhام بن cabdالملك markaa isحاq waa isagoo abوlwalid yihi lafdiga xadaثanaana muu odhan oo inta badan isagoo akhbarana inuu isticmaalo mooyaane xadaثanaa ma isticmaalo ee mid kunyadii waa sheegay laakiin zuhayr riwaayadiisa maxay ahayd isagu waa inuu magaciisa iyo magacii abi sheego waana ninkaa keliya un hishaam bn cabdilmalik baa magaciisa abulwalid ee dayaalisi la idhaano qaala xadaثana abu cawaanata hishaam baa odranaya abu cawaana wadax bn cabdillaahi lyashkuri ayaa noo waramay can cabdilmalik bni cumayri can calqamata bni waa'ili can waa'il bni xujri qaala anahu qaal waa'il bnu xujri baa wuxuu yihi kuntu waxana cinda rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilah agtiisaan kuba sugnaa faataahu waxa uu yimi rajulaani laba nin oo yakhtasimaani ku doodaya isku haysta fii ardi dhul faqaala axadumaa midkood ba wuxuu yihi ina hada ninkani intaza wuxuu ku booday oo iga qaalib noqday weeye calaa ardi dhulkaygi ya rasuul الlahi rasuulka ilah fi ljahiliyati waqtigii jahiliyada waa qabla اislaamba wa huwa markaa ninkan dee hadalka lahaa ama labada nin imrulqays ibn caabisin alkindiyo iyo wakhasmu rabiicatu bnu cibdaana bal labadaas weeyaanoo ninkaas labadan dee qisadan marka calqamo kusoo arooray tii hore ashcat waa ti ahayd iyo nin kale magac kalena waa u yimaadaa ninkaasi صaxiixa bukhaariye qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi rabiicatu bnu cibdaana san baa adigu bal dabdi ahaanaya dabdi labaadna waa inoo dambeeya matinka kuba imani bayinatuka manaa almaطlub waxa la dalbaya lagaa doonaya ama wax kuu sugaya waa bayinatuka caddayntaadii qaala wuxuu uhi laysa lii bayinatun ma haysto markhaati ayuu yihi qaala markaa wuxuu uhi yamiinu haddaba waxay xaggi ama xaqi dee idinkala saaraya xukunkiina uu kuba dhacaya waa dhaartiisa uu kuu dhaarto qaala markaa wuxuu ihi idan yadhabu biha waa ama yadhaba biha kolley hadalku shuruudda way dhan tahaybe haddii dee taasi ay dhacdo oo ay noqoto inuu isagu dhaarto yadhabu ama yadhaba waabu la tegiyo biha ay bilardi riwaaya dhulkii aanu u sheeganayay ninkani waa qaadan doonaa sababtu waa iska dhaaranaya dhaar ba inuu kuba dhaaran oo kale hadday noqoto inuu isagu dhaarto khalaas dee wixii baa la tegaya inagu iska dhaarana qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laysa laka ilaa daka wax kale kuma lihid oo dee kol haddaad adigu bayino weyday inuu ku dhaarto uun mooyaane wax kale o aad ku leedahay maba jirto oo laysa laka kuma sugnaanin ilaa daaka kaasu mooye waa dhaar uu ku dhaarto qaala wuxu uhi raawiga xadiiska warinaya waa waa'il ibnu xujri oo isna reer yamaneed ahaa ma aqyaashoodii iyo madaxdoodiiba ahaa falama qaama markii uu kacay ninkii waa kii wax loo sheeganayey in caydaan ama cibdaan liyaxlifa si uu dhaarto ayuu qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi yihi bal dee hadduu ilaahay cabsi qalbigiisa ay ku jirto waxana ay dee dhaartana uu doonaya u dhaartana ay beentay si ay noqotona bal uuna sheego wuxuu mudan doono bal taasna ay keentay inuu wixii kaba joogsado man iqtadaca ruuxa goosta qaata ardan dhul aanu lahayn daaliman xaaliyo isagoo waxa weeyaan dee daalim ah bigayri xaqin ku qaadanayo dee saas oo kale dhaar kuba qaata laqiya allahi ilaahay buu la kulmayaa wlxaal huwa ilaahay calayhi waa shaksigaas qadbood mid u cadhaysan yahay qaala isxaaqu fi riwaayati rabiicat bnu caydaan macnaa waxa weeye zuhayr ibnu xarbin iyo isxaaq ibnu ibraahim xadiiska way wada wariyeen labadooduba waa kan muslim inoogaba wariyey waa labadooduba waa laba imaam oo dee xufaadii ummadda kaba midaya dadkii isqaanka badnaa marka lafdiga ninkan labaad magaciisa ayaa zuhayr riwaayadiisa maxay ahayd iyo kuba wariyey ربيcة بن عبdاn taas bay ahayd اسحاaqna wuxuu ku wariyey ربيcة بن caydan oo caynta inta la fadxiyo iyo ana ay timaado halka halkaa hore ba ay kaba ahayd kaleyna waxaanay raajax yeelaan bal riwaayadan dee markaa isxaaq bay raajax yeelaan oy kaba dhigaan ninkan magaciisa ربيcة بن عaydan in laba yidhaaho xadiiثii baabku way noo dhamaatay koleyna waaban dee barhkood waan kusoo yar joog joogsanay macnaheedna waa inoo daahir eh, bal waxa weya axaadiista qaarkood ama riwaayadka qaarkood lafdi maal baa yimi kuwa qaarkood sida tii ugu horeysiya mid ka dambaysa iyana waxaa yimi halkan lafdi xaq xaqa mri'in muslimin marka waxaanay leeyihiin dee maal waan garanaynaayoo maal dee waxyaalaha laba yidhaaho lafdiga xaqna uu ka acabsanaanayaayo dee maalkiina waa ruuxa muslimka xaq uu leeyahna way noqon waxyaalaha xuquuqda kale uu leeyahay aan maalba ahayn kasoo qaad imika xuquuqdii zawjada oo kale nasiibkeedii qasmiga ay ku lahayd oo kale qadaf imika ruux la qadfay ruuxii xaq buu kuba yeeshay de haddaan xaddii looguba ogo oo kale iyo waxyaalaha in bal matalan <clears throat> waxyaalaha sidooda kale aan maalba ama de wax daahiraba u ahayn lakiin laguba intifaaco oo kale <laughs> de maka halkan waxay taala ka waa neef baktiya haragii laga saaray wuxuu doonayaa inuu magdiyo oo markaan ma uu dabqiyo bal intaan dabqinta horteedeenu daahirka noqday geriyo <clears throat> mid kale de <clears throat> kaas kale iyo dee weli kol haddaanu dee nijaas yahay makamaalna maahay lakin waa wax lagu intifaacayo de waaba kan markaa maqdinti ama inuu magdiyo diyaarkaba sirjiinki iyo de waxyaalahan de imaka de adigu waxyaalaha wax laguba gurtay dhici karta dhiriq iyo xayn lagaba samaystay dee sahma mala dadka markaa berelada qaarkood iyo waxyaalahaas waa xuquuq lagu intifaaco lakin aan ahayn de maalka iibkiisa uu ansaxayo xaaladaasi uu yahay marka wixii xuquuqiina waa soo gelayaan laftigan marka la eega xaqnimo waa soo gelaya xagga marka la eega naar baa loo waajibiyey iyo taasna janaa laga xarimayo axaadiistii horeynu soo marrayay baabkii bay la tahay oo labadii qowle horeynu soo marray ayaa meesha wada imanaya laakiin arrin baa jirta iyadna culimadu kolley ay meelahan taabtaan oo axaadiista waxaynu laftiga soo noqnoyd waa maal mri'in muslimin ruux muslima maalkii ama ruux muslima xaqi oo kale haddaan xadiidka mafhuumkiisii eegnan mafhuumkii mukhaalafo haddii aanu ruuxan aanu ruux muslimaba ahayn ruux dee uu yahayba oo aan muslim ahayn maalkii iyo xaqii uu yahay maxaa xukumkii noqonaya oo kale bal maala waxa weeye taas oo kale imika halkan dadkan rasuulka ilaahay la hadlayay dadkan dacwadda iskuba haystay iyo umuurahaasi dad dee ama khitaabkan ciddii loo jeedinaya dad iyagu muslimiin ay ahaayeenba marka dadkan shareecadii ama dee umuurahan kuba dhaqmaye ku tacaamulayana muslimiin baayano tan baa keentay oo makraj alghaalib eh ruuxii kale aan muslimba ahayn saa ahla dima dadka cahdiga leh oo kale xoodii in dhaar beena ama khiyaamo lagu qaataa sharcigu ma banaynayo wax dee aan banaanayn bay noqon kadibkii iyo istixlaalkii iyo waxyaalihii waa iska wada imanayaane halkan waa adigu haalib un haddii la yidhaha mafhuum buu leeyahayna dee waciidkan inuu mafhuumu yeesho mooye xaaraamnimadka iyada mafhuum kumaba yeelanayo xukumku waa taas oo kale bal masalan waxaa dee faa'iideyada inooguma sugan xadiidkan ah wain qadiiban min arakna markay noqoto xuquuqda dadka ama maalka ay leeyihiin xaqa kiisa yar iyo kiisa badan farqi inaan u dhexayn oo rasuulka ilahay muxuu uhi wa in qadiwan maraka bacnaa laani raacdayo dee toban fara ama labaatan fara laba siiyo hataa haba noqoto waciidka weyn buu mudanayaayo kollay jawaanibta ay kabiiro ka tahay markuu uxuna yaryahay magacan ilaahay dee dhaart beenta laguma dhaartay iyadoo bal mثalا waana dacwo iyo xukum oo kale oo de wixii oo dhan dee xaggii kale looba rogayo shaygii xalaashaa xaraam lagaba dhigayo xaqii baadil lagaba dhigi baطilkiina xaq lagaba dhigi umuuraha caynkaasa iyadoo magacii ilaahayna tan dee laguba waxaa lagu samaynayo ayaa kollay waciidkan keenayo marka xaqa kiisa yar kiisa badnaaba in waxa weeye dee uu meeshan ay isku xukum yihiin ayaa axaadiisa iyada inoogaba sugan arrinta kale meesha jirtaana dee xagga markhaatiga iyo bayinadii waxaasi waa waxna inooba iman doona haddii ala yidhaaho inooguba iman doone waxaa iyadana inooguba sugan mudda caleyga waxaa laazimaya inay yemiinta tahay dee mudaciguna isaga bayinadii laguba leeyahay taasi iyadana waa ta iyada xadiidka inooguba sugan xagga marka la eego lafdiga marna aan aragnay dhul soo aragnay marna ceel aan soo aragnayna kolley tanaafi kama dhexeeyo oo kolley alfaadahaasna saxiixa bukhaarina way kuba yimaadeene meesha de ceelkiina isaguna dhulkii buu kaba mid yahay riwaayadka bukhaari bay barhkood dhaceen ceel aan dhulkiisa ku lahaabaa dee uu iga qaatay ama dee uu diidan yuu dafirayba oo markaa waxaan marka taa ku fasirano ardadani ardo dee bicri ama ardo ceel bay ahayd waa dhulkii ceelku kuba yaalay waxaan ay isku hayseenna khaasatan qisada hore ama arrinta hore ashcas ibnu qays iyo ninkan kale ilmaadeerkayo dhex martay waxay ahayd un waa ceel dee dhulkiisii dee kollay isagina xariib buu yeelanaya intan ku dhawey looga soo cabayay o dhanna ceelkiibuu raacsanaanayaan bal markaa taas bay ahayd oo waxba dhul iyo ceelkiina dhulkii unbuu kaba mid yahay ama uu kuba yaalaaye waxay sanfeeyeen oo meesha iskaba hor imanaya ama dee taasba ma aha waxaa kaloo yadna inaguma sugan ba ruuxii dee ama faajir ha noqda ama yaanu noqonin be haddii dhaar ay noqoto oo uu dhaarto dhaartii dee in lagu kaaftoomayo waayo rasuulka ilaahay markuu ninkan ay sheegeen inaanu dee been iskaba dhowrahayn oo markaa faajirba yahay wixiina uu dhaar beena qaadanayo rasuulku wuxuu ku yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh laysa laka ila dak taas mooye wax kale kuma lihido marka xataa ruuxii de haddii siisii kale loogaba shakisan yahay ama ruux taasa yahay markay dacwo noqoto umuurahan ay noqoto dee in waxa weeya bal matalan markaas dee ti laguba kaaftoomaya dhaartii laga kaaftoomaya xadiiskeeda inooguba sugan tahay bab daliil calى ana man qasada akda maala gayrihi bgayri xaqi kana alqasidu muhdar dami fi xaqih wain qutila kana fi الnaari وana man qutila duna mali fahuwa shahiid waa tarjama iskaga yar dheero baabu daliil wuxuu u baabaysan yahay bal wixii u daliil ahaa calى ana man shaksiga qasada u qasta akda maal akda maali gayrihi waa xoolo kayrkii leeyahay qaadashadiisa inuu qaato bikayri xaqin xaqdarana kuba qaato ruuxa u qasta bal wixii u daliilaa kaana inuu ahaanayo alqaasidu kii isagu u qastayey ee doonaya xoolo inuu iskaba qaato xoog ku qaato ama uu dhaco muhdara dembi dhiiggiisa midda hadaru yeelaya fii xaqihi markaa la eego waa ruuxan loo qastay isaga xaqii oo waa ruuxii maalka lahaa dee hadduu ruuxii isagoo maalkiisii daafacayo ruuxii dilo ruuxaas dhiiggiisu kafaarana isaga ma laasimayso magna ma laasimayso qisaasna lagumaba laha wain qutila haddii laba dilana horta markaas oo dee dhiiggiis waa hadur oo ujeedada wuxuu leeyahay inuu la dagaalamo weeye inuu la dagaalamo leeyo dhiiggii ahaa ruuxa muslimka aynu soo marray cismo inuu leeyo xurmo leeyahay maanta cismadii ma laha dhiiggiisu waa hadur isagu marka leego waa u banaayay inuu laba dagaalamo horta wain qutila haddii laba dilana kii qaasidka ahaa weeye xoolaha dadka dhacaya ama doonaya inuu qaato la dilo oo kana fi naari ahlu naar buu noqonaya wa ana man qutila ruuxa la dilo duuna maalihi waa maalkiisii isagoo daafacaya maalkiisii ilaalinaya ayaa ciddee doonaysay dhacaysay aaboobaysay oo markaa ayay dishay fahuwa shahiidun isaguna kaasi shahiid weeye shahiid akhiru noqonay bal umuurahaas buu inoogaba iman axaadiisan koobanen arki doona haddii ala idhaan waa laba xadiise xadaثnي abu qrayb mحamed بن العلاء qال xadaثna khالد yعnي بن مkhlد qال xadaثna محamed بن جعفr gundar maha ninkani محamed بن جعفر بن abi kaثيr wey عن العلاء بن cabdواي sند mdنya weeye xagga dambe عن العلاء بن cabدالرحمن عن أbيه عن أbي هريرةa qال أنه qاal جaء رaجuل nin baa yimi إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم faqاla wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahy ow rأyt bal waxaad iiga warantaa in jaa hadduu yimaado rajulu nin yuriidu doonaya akhda maali xoolahayga inuu qaato doonaya inuu dhaco doonaya xoogu ku qaato doonaya bal iiga waran maxaan yeelaa qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh falaa tucdih maalaka xoolahaaga hasin udiid oo hasin qaala wuxuu yihi markaa ninkii ra-ayta bal waxaad iiga warantaa in qaatalanii hadduu ila dagaalamo qaala wuxu uhi qaatilo adiguna la dagaalam qaala wuxu uhi arayta bal iiga waran in qatalanii hadduu dilo rasuulka ilaahay umuuraha de waa umuuro dhici karo iskaba badnaan kara oo de waxa weeyaan ma diidin oo dee kolley ma aha si bacda selaf lagaba soo naqliyey in dee masale kasta oon markaa waaqac ahayn aan laga jawaabahayn waa suurooyinka qaarkood aada u fog way noqon lakiin de waa tan rasuulka ilaah de suurooyinka qaarkood ee dhow iska dhici kara iska badnaan kara ruux hadduu macrifadeedi iyo aqoonteedii leeyahay waa ka jawaabaya tawadata culimadu in badan oo masaa'il ay markoodii hore muftarad ahaa iftiraadaad un ahaa oo dhici karto dabadood yimi waaqac noqday jawaabahoodiina lahayaa ay jiraano iskaba badan yihiin ara in qatalani qaala fa anta shahiidun hadduu ku dilo adigu shahiid baa tahay qaala wuxuu ninka su-aashiisii ku ara-ayta in qataltu bal ka waran haddaan isaga dilo qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh huwa fi nnaari ruuxaasi isagu <clears throat> naar buu ku sugan yahay taas buu yihi bal xadiidka labaadna waan gaadhaynaa mar maan iska wada eegayna walow laba xadiis ay kala yihiin lakin macnahay wadaagsaneen qayb ahaan xadaثnي الxaسن بن عalي الxulwaniي وإسحاq بن maنصuر ومحamed بن رافع وأlفاظهم متqاaربة saddexan sheekh ee sheekyadiisa kamida in hore usoo wada aragnay alfaadoodu way isku dhowdahay qaala isxaaq akbarana waqaala اlakhrani xadaثana xagga siiqada sheekh keliya wada leeyihiine isxaaq wuxuu yihi akhbaranaa waxaanan soo nidhi inta badan isagu waa badsadaa akhbaranaa buu badsadaa dee marmar dhici karta xadaanaa uu yidhaaha way jirtaa xaafid mxajarna waa kusoo celceliyaa fatxulbaari waliba meelo kala duwan oo fatxulbaari ayuu jazmiyaaba uu yidhaaha aslan naba yidhaaho xadaanaa lakiin kol kol haddana dee kitaabkii baad ku yar arkaysaa wax saase bal waa gaalib baan leenahay labadii kale xadaanaa bay yidhahan cabdالrazaaqi cabdالرaزاq akbarana ama xadaثana cabdالرaزاq qaala akbarana بن jurayji wa cabdالmلك بن cabdالعaزيز بن jurayj waa awowgii jurayjkani qال أخبرني سليمان الأحول intaba hore aan usoo argna an hاbتا mولى cمر بن عبدالرحمن أخبره ninkaa hاbت oo cمر بن عبدالرحمن mawlihiisaabaa u waramay سليمان بن cاaصم الأحول waxaanu ku yihi أنه شhأنya لما kana markay ahaatay بين cabداللahi بن cمر و بين cmbسة بن أbي سفyاn ma kana markay dhacday cabdاللahi بن cمrin iyo cmbسة بن أbي سفyاn wixii dhexdooda dhacay ama dhexdooda maray ayay tayasaru macnaa ta'ahabu waa labadoodan iyo dee mawaalidoodii iyo acwaantoodii iyo waxay u diyaar garoobeenba hubkii bay soo qaateen oo qolo kastaaba lilqitaali dagaal bay usoo hub qaateen cabdاللahi بn cmr بn cas waa صaxaabigii jaliilka aan garanayno camasat بn abi sufyaanna mucaawiyat بn abi sufyaan bay walaaliyeen oo waa in abi sufyaan de skr ibn xarbi baa dhalay kale kitaabkana meel buu ku iman doonaa in sha الlahu xadiidkan riwaayo kuma laha ee kitaab الsalaad dhexdeeda ama xadiidkii walaashii warinaysay umu xabiiba rasuulka ilah yihi ninka maalintii labiyo toban ragcadood tukado oon farad ahayd suno ah waxaa loo dhisaa aqal baa jannada looga dhisaa buu kaba warinayayo de uu kuba xigay meelo kale riwaayo kale kitaabka kumaba lahaa waktigana bal matalan wixii dhexdooda dhacayna kolley halkan dee nawowi kama taaban oo kale xaq maxjar baa kolley fatxulbari waa kitaab almadaalim waa mujaladka shanaada fatxulbari ba qisadooda oo de ayuu kusoo arooriyaaye cabdillah bnu camrin kolley waxay ku lahaayeen daa'if bay beer bustaan bay ku lahaayeen kolley saankuna gidaar buu lahaa ama xaaid buu lahaa cambasat bn abi sufyaanna mucaawiye waktigiisii waa walaalkii isagaa waaliga daa'if iyo maka iyo ahaaba iyaguna malaha dee meesha dhul iyo waxbay ku lahaayeen zarac iyo dee reer maka khaasatan odayaashooda si abi sufyaan iyo waktigii hore jaahiligiiba waxyaalay kuma lahaayeen been intooda roorooni waayo dhul la beeran karo oo dee basaatiin iyo waxlaho miyele ayay ahayd qabowna oon lamid ahayn dhulkoodii ama maka aan laba mid ahayn markaa biyo ayay dooneen ayay malaa dhulkoodan kale lahaayeen bay biyo usoo jeexeen meel bay biyo kasoo jeexeen biyobaa baa wuxuu kusoo hagaageen jidaarkii ay lahayd beertan ama xaaidkii uu lahaa beertii cabdillahi bn camrin iyo toodii markaasay dooneen inay jebiyaan jidaarkii ay jebiyaan si ay biyo mariyaan ay dhulkaa kale u gaadhsiiyaan cabdillahi bn camrinna waa hor joogsaday arrintii markay qariga qar noqoto isaguna dadkii bal cawaantiisi iyo mawaalidiisii baa hubkii soo qaato dee waaba labadii qoloba isaguna waaba waaligii ninkani qoladii kalena waa de markaa dagaal baa loo diyaar garoobay oo dagaal bay isugu soo baxeen oo arrintuna taas bay ahayd dhulkiisa buu doonayay biyaha inuu dhex mariyo ama weliba jidaarkiisii uu dilaacay ama jabiyo si ay biyihii bal xagga kale u gaadhsiiyo isaguna uu diiday markay taasi dhacday ayaa farakiba khaalid bn اlcaas nin khaalid ibn caas ibn hishaam weeye ibn اmugira kale abi caas ibn hishaam waxaa lagu dilay dagaalkii beder isagoo xaggii gaalada ahaaye ninkaas baa soo fuulay dee wax ilaa cabdillahi bn camrin buu u yimi fawacadahu khaalidun khaalid baa wacdiyay oo xaggii dagaalkii isagoo kaba wacdiyaya ninkana waa waarige laakiin waa mawaalidiisi wixii baa hubkii soo qaato isagu dagaal buu markaa usoo joogsaday waana saxaabigii de faqaala cabdullahi bn camrin ba markaa wuxuu yihi isagoo la hadlaya markaa khaalid ama calimta miyaanad ogeyn ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi man qutila duna mali fahuwa shahiid man qutila ruuxa la dilo de waa beertaydii buu leeyahay isagu doonaya habka inuu kuma sameeyo duna mali xoolihiisa duunkiisa oo xoolihiisii daafacaya la dila fahuwa shahiidun taas taas saasaan hubka usoo qaatulay saasaan uga dagaalamaya وxadثnي محamed بن xatim qala xadaثna محamed بن bkri xa وxadثna أحmed بن cثman النوfriy qala xadaثna abu cاaصim وضحاk بن mklد النبيl qala waxa weeyaan kilahma عan iبn jurayji bhada الاسناadi mثl waa xadiiskii horan kaba soo baxnayn bal laba xadiis bay noqotay oo dee ka abu hurayra uu ka yar basisan yahay kana laakiin qaybihii ugu dambeeyey ayuu kuba waafaqsan yahay horta bal mثala marka la eego laftiga shahiid iyo axba maxaa luq ahaan uu yahay de kol haddaan iskaba garanayno imaka luq ahaan iyo waxyaalahan shahiid loo yidhi iyo halkanuna uu yar dheeraynayo bal meelo kale ayun baan laba sugaynaaba casharkii baa yar aakhira waxa ay tahay un de horta shahiidka iyo waxay uqaybiyeen inaga xaggii macno un aan egne isagaana waabuu inoo dhiganaya saddex qaybood bay kaba dhigaan macnaa shahiidkii macnaa sida de ay uqaybiyaan waxa weeya mid la odhanayo waa shahiidu fi dunya wafi laakhira iyo shahiidun fi dunya iyo shahiidun fi laakhira saddexan bay uqaybiyaan ruuxii isagoo dee gaalo la dagaalamayo litakuna kalimat llahi hiy alculya u dagaalamayo la dilay dee addunyadii shahiid buu u yahay oo lama maydhayo axkaamtii addunyo shahiid weeye lama maydhayo lagumana tukanayo aakhirana kol haday niyadiisu taa ahayd litakuna kalimat llahi alculya ay ahayd shahaadadii aakhire ee ajriga aada u badan iyo fadliga badan lahayd waxna kitaabka ay nooguma sugan tahay uu yeelanaya kaasi markaa waa ta macnaa axkaamtii shahiidkana adduunyadii buu leeyahay aakhirana ajrigi iyo hawaabkii kol haddii taasi ahayd si loogu ilaahay ugu ballan qaaday rasuulkuna ay kuba timi waa leeyahay midna waxa weeyaan waa shahiidun fi dunya ayuu noqonayaayo waa ruuxii dagaalkaaba lagu dilay laakiin iyadiisu aanay taa ahayn wax kale u dagaalamaya inuu magac yeesho u dagaalamaya inuu maal helo u dagaalamaya wax kale uba dagaalamaya ama sidaynu soo marnay habeenadii dhoweyd guluul khiyaamu lama yimi qanaaimtii waxba ayuu xadayba waa ninkaaso sadee kirkiro oo kale iyo aynu kuba soo maray mid ninkaa la odhan jiray rasuulka ilaahay markii la yidhi hebel waa shahiid waana la dilo gaaladii baa dishay uu yihi may waxaan ku arkay naar wuxuu xaday daraadeed ama qanimadii kaba khiyaansaday bal kaasoo kalena inaga aragtida xaggeena axkaamtii addunye waa yeelanaya kol haddii dee gaalada dagaalkoodii kuba dhintay oo lama maydhayo lagumana tukanayo ee dhigiisi baa lagu aasaya laakiin aakhiro de arrintiisi waa ka duwan tahay ajrigi iyo wixii maba yeelanayo midna waa shahiidun fi laakhira oo de waa waxoogaabay bay noqonayaa xadiidkana waxay noogaga sugan xadiidkan ruuxii la dilay ee isagoo maalkiisii daafacaya la dilay dee ruuxii diintiisii isagoo bal matalan taas loo dilay daraaddeed isagoo waxa weeyaa naftiisii looguma yimo isdaafacaya isdaafacayo laba dilay isagoo cirdigiisii iyo ehelkiisii iyo waxyaalaha ciddii dooneysay bal ugu timi daafacaya la dilay intaba axaadiisa way nooguma timi kuwo kalena way jiraan oo kolley majmuuco oo de aimada qaarkood ay mualafsa sida suyuudiya rag qaarkood ay cinaayo uba yeesheen jamcintooda oo kale almabduun iyo kii isagu waxa weeyaan madcuunka ahaaye daacuunku uba uba dhintay isagoo saabiro muxtasiba ah iyo bal majmuuco kalena waa la helaya la tirin karo nusuus kala duwanna ay kuba timi barhkoodna waxoogaa ay gaadhsiiyaan suyuud iyo ragga qaarkoodna ay cinaayaba u yeesheen mar ay u ihtimaameen ururintooda iyo bal mualafku khaasiyelkeedi bal kuwaasna maxaa la odhanaya waa shahiid fi laakhira waa kan aanayno macnu waa maxay adduunye markay noqoto waa la maydhaya waa lagu tukanaya dadkan kale ayun bu la axkaamiyey dadkii kale caadiga u dhinto buu la mid yahay e, lakiin aakhira markay noqoto ayuu ajrigi iyo sawaabkii yeelanaya bal markaa taqsiimku waa kaas waa inta bal matalan halkan oo kale qisadana waa sheegnay e, bal matalan axaadiidana ta inooguba sugan waa ta oo koley umuuraha waa inoo cad in markaa ruuxi saailka ah iyo xukumkiisii ayaa meesha inooguba sugan oo ruuxi looguba yimi naftiisii ama maalkiisii loogu yimi ama ehelkiisii loogu yimi de bal waxa weeyaan walow culimada qaarkood kolkol maalka iyo ehelkii ay kala qaadaan oo ehelka difaaciisa waajibay kaba dhigaan maalkiina dee ruuxu haddii bal dee u waa leeyahay e lakiin hadduu iska siiyo oo kale iyo waxyaalo de si waxaan waajib ku ahayn walow lafdiga xadiidku hasiin baaba uu ahaa ayay kaba dhigaan oo umuuray kala qaadaan xataa nafta nafteeda khilaaf bay geliyaan ehelku baani khilaaf geline bal waxaa deeta inoogaba sugan waxa weeye un ruuxa isagu cid kale ku tacadiyaya naftiisii ku doontay ama maalkiisii ama ehelkiisi iyo waxyaalahaas ruuxii haddii lagu dilo taas isagoo ahlunaar de hadduu banaysanayo waxana waaba dee gaalkaas haddii kalena kolley waa waciidkii waa ehluna waciidkii baa dee bal hadduu ku fulayo haddaanu kuba fulinba ruuxii isagana dee waaba isaga waxna ugama imanayaano dhiiggiisiina wax lagama soo qaadayo haddii see laguba dilay kii kaleu dilayna waa tan xukumkiisi aan aragnaba riwaayadan ama xadiiskan intan yar baan raacin oo baab kolley si baabka dambe isu yar raaco baabu istiqaaq اwaali algaashi liraciyatihi annaara hada kani baabu istiqaaq اwaali waaliga mudashadiisa baabkii weeye algaashi khiyaansadee liraciyatihi waa ninkii madaxda ahaa ee dadkii raciyadiisii ahaa aan u naseexayn maslaxadoodii aan ka shaqayn hadday tahay tii diineed iyo hadday tii adduunyaba tahay mudashada uu mudanayo annaara naar uu mudanayo taas buu baabkeedi yahay xadaثna shaybان بن فروq qال xadaثna abوlأshhabi عن الxasن qال caad cubayd الlahi بن زiyاad macqل بن yar yasaar الmusaniy fي marضh اladي maata فيه wuxuu yihi sheekhu raximah الlah صxaabiga me uu yihi xasan الbصri waa xasankani waa xasan الbصri ayaa wuxuu yihi caada waa booqday oo cubayd الlahi بن زiyaadi waa ninkii cubaydullaahi ibnu ziyaad la odhanayay habeen dhoweyda ah, ma intan kitaabulimaan soo haynaan soo aragnay aabihii ziyaad ibnu abiih ama ziyaad ibnu ummi waa in aaba amayn hooyo kale ama ziyaad ibnu sumayana waa la odhanayay kollay ninkana qisadiisa iyo waan kasoo waranay waana markii dambe ninkii la baxay dee isti tabani xaggii mucaawiye kaba dhacay daraaddeed oo inu umuurihii ku tacalluqsanaa soo maray ziyaad ibnu abi sufyaan waa ninkaas ninkaas baa dhalay craaq buu dee isagu iyo dee wixii malaajidaas buu isagu waali ka aabihii markuu dhintay dabadeed ayuu isagu waali cahdigii mucaawiye iyo intii kabadabel matalan taas buu adugu dee yaziid iyo ayuu isagu kaba ahaa waali kaba ahaa waqtigiisiina waa tii markaa la dilayba xusein ibnu cali kollay karbalo lagu dilo dee isaga ciidanka ayaa waxaa dee iyaan u jooginba ninkii dare iyo ninkii markaa meesha haystay isagoo ahaabe ee loo keenay madaxyadii horene bal markaa cubaydullah bn ziyaad baa wuxuu soo booqday macqil bna yasaarin صaxaabiga macqil bna yasaar la idhaaho almusaniya ee reer musayna oo reerkaa musayna la idhaaho ayuu kaba dhashay markaa صaxaabigan fii maradi xanuunkiisii baanu kusoo booqday aladi xanuunkaasoo maata fihi kuga dhintay waa xanuunkii uu ku dhiman doono isagoo dee kamuu kicin ayuu u yimi cubaydullah bn ziyaad macqil bna yasaar isagoo soo booqanaya qaala macqil macqil baa deeta markaa yidhi inii anigu muxadithuka waxaan kuu waramaya aan kuu sheegayaa xadiiثan xadiiث samictu aan maqlay min rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi kaba maqlay low calimtu haddaan ogahay ana lii xayaata nololi inay ii sugnaato noolaanayo o xanuunkan aan ka kacaya haddaan ogahay ma xadatuka kumaan sheegeen inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquul xaal uu ku qowlayo maa min cabdin addoon ma jiro ystarciihi llahu raciyatan ystarcihi uu ka ilaalin dalbayo maanaa dee raaci baa ilaahay kaba dhigay siintiyo dalabba asalkoodu ahaa oo ilaahay baa dee wuxuu isagii udhiibay waali ugaba dhigay raciyatan raxiyo dee markaa maxaa laga dalbay inuu dee iyaga wixii maslaxa ay ugu sugantay mid adduunya mid aakhiraba uu u dhowro u ilaaliyo waxay mafsada ugu sugantahay adduun iyo aakhirana mid diineed iyo mid adduunyaba inuu ka daafaco taas baana dee istircahan tay ilaah baa wuxuu ka dhigay kana dalbay inuu raaci iyo waali iyo ammaanadaa uu kaba soo baxo kaasoo yamuutu dhimanaya yowma maalinta yamuutu uu dhinto walxaal huwa isagu gaashun uu khiyaansaday liraciyati raciyadiisii oo raciyadiisii ilaahay subxaana watacaala dee uu raaciga ugaba dhigay ayaa iyaga maslaxadoodii dee iyo diineed iyo toodii adduunyaba inuu dee kaba shaqeeyu ilaaliyu ku dadaalo taas oo u dhowro iyagii markaa isagii la kor yeelay ama lagu laasimiyey ayuu khiyaansaday oo macnaa iyagiibuu dayacay xaggii diineed imaka waxaa buu dhiganaya soo qaadiciyaad kaba soo naqima bitadciyi tadyicihi tacriifahu ma yalzamhu min diinihim waaklihim bih isagoo dayacayba inuu u sheego wixii iyaga laazimayay de waaba diintooda xagga diineed iyo inay taa kuba dhaqmaan ama se bilqiyaami bima yatacayanu calayhi min xifdi sharaa'icihim iyo ama inuu uquma-ayo ayuu kaba dee meeshii kadib dhacay ama kaba gaabiyey wixii isaga laazim kuba ahaaye sharaa'icda dadka muslimiinta iyo shareecadooda inuu u dhowro oo uu matalan mid kasta oo doonaya waxa dee iyagii uu soo dhex geliyo ama taxriif iyagii u laba jeeda taas kale uu ka daafaco xuduuddii amase uu ihmaaliyaba xuduuddii xuquuqdii ay lahaayeen bal matalan iyagii oo dee si cadaaladii waxyaalaha u kuba dhaqo adigu guud ahaan waxa weeyaan wixii maslaxa iyaga uguma sugnayd diin ahaan taas inuu u dhowro u xafido iyo ama adduunye ahaanna waxay maslaxa ugaba sugnayd taas bay noqon de wixii mafsadada kaba daafaco haddaba wixii taas uu kaba tagaa ama uu kaba dhigo ama rushi iyo khiyaamay noqonaysaaye isagoo kaashu min raciyati taas laba yimi ilaa oo taasi dhacdo ama ay jirto ama addoonkaa la helo xarama allahu calayhi ljanata ilahay jannadii uu kaba xarimayo weli axaadiisa way noo socdaana waa ana xadiiska duruqdiisii una wax kale maaha xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana يزيد بن زurيع عan yuنuس عan الxasن qال أنه qاal dakla cubayd للhi بن زiyaadi baa usoo galay عalى macqل بن yasaari wahuwa wajic isagoo xanuunsanaya fasأlahu wax buu weydiiyey faqaala wuxu uhi inii macqل baa odhanaya mxadiثuka xadيiثا lam akun aan ahayn xadaثtukahu mid kuu sheegay hore kugu sheegay aan ahayn ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay qaala wuxuu ihi laa ystarci اllahu ilaahay raaciyo markaa ama ilaalid iyo xifdin iyo dhowrid ilaahay kama dalbayo cabdoon adoon raaci ugama dhigayo weeye raciyatan raciyo oo dad shacaba dad raciyo ah ilaahay raaci adoon iyo wali ugama dhigayo kaasoo yamuutu dhimanaya xiina yamuutu alxaal huwa laha raciyadii uu khiyaansaday oo de mثalا waa diin ahaan iyo addunya ahaan maaha inuu umuurihii addunya un mas-uul kaba yahay umuurihii diinadna isagaaba mas-uul kaba bal waa ta ahamka marka labadaba inuu dhowro ilaaliyo uu xafido waa wax dee waajib kuba ah labadaba wixii taqsir xaggaa kula yimaadaa kishi bay noqon wahuwa kaashun laha ilaa xarama allahu عalayh اljana ilahay jannada waa ka xarimaya qaala marka cubaydاlahi ba wuxuu ihi alaa kunta maad ahaatid xadaanii mid ii waramay haadaa xadiidkan qabladii maanta horteed maxaad iigu sheegi weyde qaala marka wuxu uhi ma xadatuka kuguma sheegin oo hore kuguma sheegin ama se waa shake lam akun ma ahayn xadiثka mid kuu sheegaba de intii hore iskaba caafimaadka qabay mid kuu sheega maan ahayn bal hadalka waan kusoo yar laami doonaa xadiidka duruqdiisaan iska dhamayn وxadaثnي الqاsim بن زكريا qال xadaثna xuseين yعnي الجuعفiي عan زايدة عan هiشhام qاala أنه wuxuu yihi هiشhام qاala الxasن xasن ba wuxuu yihi kuna waxaanu ahayn cinda macqل بن yasاari macqل بن yasaar agtiisaanu ku sugnay nacuuduhu annagoo soo booqanayno dee xasan الbصriyana way u yimaadeenoo way la fadhiyeen fajaءa waxa yimi cubaydاللahi بن زiyaadi faqaala lahu macql ba wuxuu ku yihi inii sauxadiثuka xadيiثا samictu an maqlay min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam ثuma dakara wuxuu sheegay hishaamna riwaayadiisa bimacnaa xadiiثihima waa taa hore oo xasan yunus baa markii hore kaba wariyey marka dee riwaayadii tan kaba horeysay tii tan ka horeysayna abulashab ninkaa la idhaaho oo kunyadiisa aada uguma shuhuroobay kunyadiisa loo yaqaano magaciisa jacfar ibnu xayaan baa la yidhah alcudaaridi ayaa xasan kaba warinayay marka labadaa riwaayadoodii mid laba mida ah ayuu sheegay ama xadiis macnaheed leh وxadثna abu غسان المسمعي ومحamed بن المثنى واسحاq بن إبراهيم qال اسحاq أخبرنا وqال الآخران xadثna معاad بن هiشhام qال xadثnي أbي وهiشhام الدستواي عن qتاadة عن أbي المليح عن عubayd اللh بن زiyاd عاad أنه عاad wuxuu booqday عubayd اللh بن زiyاd معqل بن يسار في marضhi xanuunkiisii uu kuba dhintay faqاla lah معqل inii muxadiثuka waxaan kuu sheegaya bxadiiثin lawlaa anii fi lmowti haddii aanan anigu geeri kuba sugnayn oo dee aanan ahayn ruuxan filanaya inaan xanuunkan kuba dhinto lamuxadiثaka bihi kumaan warameen samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqul xaal uu ku qowlayo ma min amiirin yari amra muslimiina ma jira amiir muslimiinta amarkooda tawaleya ama ka ugu sareeya ha noqdo ama kuwii kale dee muslimiinta umuurtooda tawaleya haba ahaadina kaba hooseeye uma laa yajhadu lahum aan iyagii u dadaalahayn weeye iyagii oo naftiisii aan udhibahayn ushuli ku shuqlinahayn iyaga dee waa haw de wixii dan u ahaa ka shaqayntooda wayansaxu aan u naseexaynahayn ilaa oo la helo ruux amiira ah oon dee muslimiintii u naseexayn wixii bal matalan maslaxa ay uguma sugnayd mid diineed iyo mid adduunya iyo markaa mid dee aan uga ka shaqayn lam yadkul ma galo macahum iyaga ma cooda aljanata jannada ma gelayo bal xadiisku waa inoo dhamaaday duruqdiisii dee waana tarjamadii waxay ayd ruuxa waaligii kaashigii naar buu mudanaya waana tan aan xadiidka ku hayno ilaahay janno waa ka xarimaya kollayna ta'wiiladii aynu soo maraynay unbaa halkana imanaya oo waxa weeye de haddii uu banaysanayo waxana waxa weeye de waaba de ina wax ilaahay xarimay ayuu xalaal kaba dhigto waaba gaalnimo haddii kalena de maca alfaisiin asaabiqiin kolley muwaxidiintii ama ahl alkaba'ir unbuu xukunkeedii yeelanayaa bal haddii aanay xaaladu taa ahaynba xagga qishigana waa ta aan soo sheegnay waxaa yar un meesha yar jira un in wuxuu sheegay macqal ibnu yasaar dee waxa weeye inaanu hore uguba sheegin bal wuxuu sheegay haddaanu imika islahayn waad dhimanaysaa inaan u sheegeenba meeshiina cilmi kale qarintii waa tan dembigii iyo waciidkii kuba soo aroray aan ognahayba ama qur-aanka noqotay ama axaadiis oo kale marka culimada qaar baa waxay kuba xambaareen inuu dee ogaa ninkan kaba warhayay dee ninkana nin kolle xaaladiisa la og yahay la yaqaanay bay ahayd dee berihii dambe isagana waa la dilo dee kolley waktiyadaas markii dambe adigu kolle ciraaq iyo taas ayaa la de kolley dee qisadii waa umuuro dee taarikhda macruufkuba ah bal habkii loo dilay ama say ahayd iyo waqtiyadii la dilay <clears throat> bal waxa weeye isaga ayaa waxa ay ahayd de ninkan xaaladiisa la ogaa ayaa wuxuu ogaaday bay barhkood yidhaahaa nin wacdi inaanu waxba utarayn oo nin waantoobaya nin wacdi qaadanaya inaanu ahayn bade waxa weeyaan dad kaleba waxa weeyaan kaba dhacday oo la arkaa kitaabka inay nooguma timaado nawina riyaadka waa kuba soo naqlinayay waana xadiidka صaxiixa saxaabi kale oo uba yimi oo dee masalan iyo isaga oo yihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh isagoo leh ina shara ricaaya اxudama anaa kuwa rucaada ama dee san wulaada ah ama dadka w ama de waxa weeyaan de kolleyna lafdiga xataa raacigii horaa lagu lakin de maanta tan bay markaa tashbiihaan u noqon karta ama isticaar ahaane kuwa iyagu wax raaca wax loo dhiibe iyagu wax raaca kuwa ugu sharka badani waa kuwa dee xubamada naxariista lahayn ee hadee ah xoolihii ay ahayd aan de waxa weeyaan adigu aan naxariista ulahayn ee dhibo ee burburiyaba waxaan ka kaga digayaa inaad iyaga kamid noqoto oo dee ujeedadu dadka madaxda aan dadkoodii raciyadoodii aan dantoodii egeynin unaxariisanaynin u debacsanayne dhibaya inaad kuwa ah. waayo waaba kaa rasuulka ilaahay yihi kuwaasa uguba shar badan markaasaa muxuu ugu jawaabeyba wuxuu yihi inu kuba yihi dee fadhiiso waxaa tahay anta min nukhaalati asxaabi muxamedin salى الlahu alayه wasalam bulshigii asxaabtii moxamed waa bulshigoodii iyo waxyaalahaas ayaa tahayba de nin xaaladiis kolley malaha de waa culimada qaarkood tawjiihooda marka wuxuu arkay inaani wa wacdiyo wuxu tarayaa jirinba o bal masalan saasi uga aamusay markan dambena de kol hadduu dhimanayo inuu xadiiskaa qariyo inu cid gaadhsiin ayuu kaba cabsado saas ugaba sheegay bal taas waa bacdigood sa yidhaaheen <coughs> adigu markaa ixtimaal labaad ay bacdigoodna muujiyaan nawowina uu raajax yeelayna waxa weeye wuxuu taa u laba yimi wuxuu ka cabsaday hadduu xadiidkan uba sheego isagoo dee ninkana kollay xaaladiisu de ama dee dhib iskaba dhib badnaa inay taasi kuba xambaarto isagii waxa weeye ay kuba xambaarto intuu u arko arrinkani dadka ceebtiisi iyo waxyaalaha mid loo sheegayo inay tahay in isagii dhibaba soo gaadho oo isagii uu kaba badbaadi waayo inuu taa kaba baqday oo wuxuu leeyahay qowlka hore ah haddii aad tidhaaho ruuxan malaa waxba kaama qaadanaya iska aamus amarkii macruufka la isfarayey munkarkii la iskaba nahayay taasi ma rido eh, lakiin waa isagoo ka baqday inay isaga dhibi kaba soo gaadho bal taas buu nawowine raajax yeelayaye bal adugu waa umuraha yidhaaheene xadiidka waciidka weyne qorooyinkaas madaxda uguba sugan haddaanay waajibkii iyo amaanadii kaba soo bixin racyadoodan la weydiin doono haddaanay kaba soo bixin wixii dee bal matalan lagaba doonayey ayaa baabka inoogu sugan allah subxana wa taعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha